أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أسئلة وأجوبة في العقيدة الإسلامية موضوع يغا ugu horeeya يعني kitaabka yaga أساسيات في التربية الإسلامية wuxuu noqonayaa su-aalo iyo laga jawaabidooda oo weliba ku saabsan caqiidada islaamiga ah markaasyo weyn kolka sheekhu sida yacni aan dareemayno yacni kitaabkiisaan adilooyinka in badan adilooyin ma keeno taana waxaa keenaysa in adilooyinka masaa-isha uu keenayo oo dhan ay yihiin adilooyin ku cad insha allahu tacaala kitaabkii sunnada taasaa keenaysa marka sidaasyo weyn mal caqiidatu caqiido maxay tahay wy waa su-aasha ugu horayso wey caqiido yani maxay tahay bimacnaa waxa adigu aad aaminsan tahay maxay tahay wey caqiidadu waxa weeye qofka wuxuu aaminsan yahay la yidhahda markaasyo wey qof baa wuxuu aaminsan yahay dabka inuu caabudo qof baa wuxuu aaminsan yahay yani maaragtay qabuuraha la caabudo in yani maaragtay adduun iyo wax weyn lagu gaari karo yacni waa sidaasyo wey marka caqiida maxay tahay wey caqiidada midda yani adigu aad aaminsan tahay oo islaamiga maxay tahay wy hiya caqiidadu aliimaanu iimaan wey rumayn wey aljaasimu oo go-an alladii iimaankaasoo laa yatataraqu aanan ku soo guuraynaynin ilayhi xaggiisa shakun shaki aan ku soo guuraynaynin ladaa muctaqidihi ninka aaminsan agtiisa wey bimacnaa ninkaa rumaysan iimaanka jaasimka ah wax shaki ah oo iimaanka ka qabo aan kusoo guuraynan markaas fi liimaani billahi caza wajal allah subxaana wa tacaala la rumayntiisa iyo wamaa shayga yajibu lahu allah subxaanah wa tacaala u waajibaya oo min atawxiidi uu ka mid yahay la keliyeelidda birububiyatihi rabbi subxaana watacaala rabbinimadiisa lagu keli yeelo wa uluuhiyatihi ilaahnimadkiisa lagu keli yeelo iyo wa asmaa'ihi wa sifaatihi sidoo kale rabbi subxaana watacaala magacyadiisa maaragtay iyo sifaatkiisa lagu keli yeelo markaas yowi kolka caqiidadu waxaynu ogaanay inay tahay iimaan jaazim ah wey waa iimaan jaazim bimacnaa ilmajzuumi la adkeeyey wey waa iimaan ama rumayn la adkeeyey wey iimaankaasoo aanan ku soo guuraynaynin shaki ninka aaminsan agtiisa wax shaki aan ugu soo guuraynaynin waana waa maxay iimaankaas waa rumaynta allah subxaana wa tacaala sooma jeedid iyo wamaa yajibu lahu lilaahi allah waxa uu waajibaya oo min atawciidi la keliyeelidda ah oo ilahi subxaana wa tacaala maxaa lagu keli yeelayaa birububiyatihi rabbinimadkiisa ow subxaana wa tacaala asiga uun inuu yahay ee allaha koonkan khalqay oo maamulaya oo ku tasarufaya inuu yahay wa uluhiyatii sidoo kale ilaahnimadiisa lagu keliyan subxaana wa tacaala ilaaha keliya subxaana wa tacaala mudan in la caabudo inuu yahay markaasyow iyo wa asmaa'ihi wa sifaatihi sidoo kale allah subxaana wa tacaala lagu keli yeelo magacyadiisa iyo sifaatkiisa intaba markaasyow mal usuulu halaaatu kolka waxaa weeye wax badan baa su-aalahan adigoo muslimnimadii sheeganayso oo ahlu caqiido sheeganayso haddana haddaadan aqoonin waxaad adigu aaminsan tahay ood rumaysantahay aadan aqoonin muslim baan ahayn aad leedahay waa nasiib darawi marka in laf barto waa shay muhim ah oo lagama maarmaana markaasyow mal usuulu halaaatu saddexda asal waa maxay allatii alaasadaasoo yajibu waajibaya cala alcabdi adoonka ku waajibaya macrifatuha barashadeeda ku waajibaya usuusha saddexda ahoo yacni ku waajibaysa addoonka korkiisa ina u barto maxay yihiin waa kaa sidaas yow waa ka haddaba jawaabtu maxay noqotay macrifatu alcabdi rabbahu addoonka barashadiisiiyo wey marka koowaad rabbigiisa uu barto wa diinahu marka labaad diintiisa uu barto wa nabiyahu marka saddexaadna nebigiisa uu barto muxamedan ah sala allahu calayh wasalam saddexdan waxay kuu soo koobayaan rumayntaadii iyo caqiidadaadii iyo yacni islaamnimada aada sheeganayso saddexdaana koobaya markaas yow waa saddexdaana koobay rabbi subxaana wa tacaala inaad baratid diintaada in oo allah ku caabudaysa inaad baratid iyo nebigaagi moxamed calayhi salaatu wasalaam kusoo gaarsiiyey risaalada iyo towxiidka iyo diinka kusoo gaarsiiyey inaad barata markaas wey waana saddexda qof kastoo dhinta marka qabriga la geeyo la weydiinaya markaasi wey sooma jeedid ilaa kuwo lasoo istidnooday mooyaane wax aan qabriga lagu weydiinin lagu su'aalanaynin sida nebiga calayhi salaatu wasalaam soo istitnooday ninka muraabidka ahoo asigoo ribaadka ku jira dhinta markaasi ninka noocaasoo kale ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka badbaadinayaa yacni qabriga yacni lagu fitnayntiisa ama la su'aal weydiintiisa ilaahay subxaana wa tacaala waa ka badbaadinayaa iyo sida ninka mujaahidka ohoo ku shahiiday yacni maaragtay haddaba macrakada ku shahiiday wey kolka ayagaas uunbaa waxaa la sheegayaa inay ka badbaadayaan wey laakiin sida kale qof kasta qabriga waa la weydiinayaa saddexda tan asal markaa sidaasi wey man rabbuka rabbigaaga waa kuma rabbiya rabbigayga allah alla wey waa inaad sidaa tiraahdaa wey rabbigayga allaah weeyaan macnaha kan aniga i khalqayo i abuurtay oo weliba yacni i milkiyey oo weliba i maamulaya allaah waa alla wey waa ilaahayga mudan asiga kelaya in la caabudo u fiirso wey yacni rabbi allah macnay sidataa ma iska dheh maaha wey dadka waxay umalaynaa allah rabbi allah in layska yidhaahdo keliya lafdiga la yidhaahdo keliya ma aha wy macnaha macnay oo waa maxay rabbi rabbigayga aniga i khalqayo i abuuray wey oo weliba i milkiyey oo weliba i maamulaya allah alle wey bimacnaa ilaahayga mutay keligii in la caabudo subxaana wa tacaala waa kaas sidaas wey waa kaa wey bima carafta rabbaka qofka haduusan sida u fahamsanayn rabbi allah keliya carabka u ka yidhaahdo ma soconayso wey waa inuu sida u aaminsan yahay markaas wey bima carafta rabbaka rabbigaaga maxaad ku garatay rabbigaaga inuu yahay kan koonkan abuurayo adigu ku abuuray oo maamulayo milki ina macad ku garatayo wey biaayaatihi aayaadkiisa ayaan ku gartay waa jawaabtiyo wey iyo wa makhluuqaatihi alla subxaana wa makhluuqaadkiisa wey aayaadkiisa kowniga ah rabbi cadamadiisa tusinaya iyo makhluuqaadkiisii waaweyn iyo kuwa yaryar intaba rabbi u abuuray ayaan ku gartay weeyaan rabbigayga inuu yahay subxaana watacaala kan keliya milkiyey koonka kan abuuray oo weliba tasarufaya ku maamulayo wy udkur aayatayni sheeg laba aayadood ama laba calaamo min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa kowniga ka mid ah waxaa sheegta laba calaamo oo ilaahay subxaanah wa tacaala aayaadkiisa kowniga ka mid ah sheeg alleylu wannahaaru habeenka iyo maalinta wey habeenka iyo maalintu waa laba calaamo wey oo tusinaya ilaahay subxaana wa cadamadiisa weyninkii tusinaya wey waxaad arkaysaa isbedelka habeenka iyo maalinta ka dhacayaad arkaysaa wey u fiirso wey way isbedelayaan ina fii khalqi asamaawaati waalardi wakhtilaafi alleyli wاnnahaari wey isbedelka habeenkii maalinta wey maalinta imaanayso watigeed haday dhimasato habeenkaas markii ka daba imaanaya waqtigiisu dhammaysana maalinta ka daba imaanayso u fiirsa w waa calaamooyin wey tusinaya ilahay cadamadiisa wey cid ka shaqaynaysa arki maysad wey maca daalika waxaa sii dheer haddana habeenka iyo maalintu ay kala dheeraanayaan mar maalintaa dheeraanayso habeenka yaraanaya mar habeenka yaraanaya maalintaa dheeraanaysa markaasi wey intaasoo dhan waa tasaruf iyo maamul ilaahay subxaana wa tacaala keliya iskale weeyaan waa ka haddaba sidaa wey udkur sheeg makhluuqayni laba makhluuq sheeg oo min makhluuqaati illaahi ilaahay makhluuqaadkiisa ka mida ah subxaana wa tacaala laba makhluuqoo waxaad sheegtaa ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadkiisa ou abuuri ka mid ah wey asamaau waa samadi weeyaan iyo walardu arladii wey samada waxay koobaysaa wax alle wixii ku sugan dhexdeeda oo makhluuq ah arladana waxay koobaysaa wax alle wixii dhexdeeda ku suganoo makhluuq ah wey kolka ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala markaasi wey waa kaas sidaasaad leedahay wey maa diinuka diintaadi waa maxay adigu maxaad ilaahay ku caabudaysaa wy allah subxaana wa tacaala waxa aad ku caabudaysa maxayta diinku waxa weeyaan waxaad rabbi ku caabudayso wey subxaana wa tacaala rabbi maxaad ku caabudaysaa wey diinii diinkayga alislaamu islaamka wey bimacnaa rabbi subxaana wa tacaala waxaan ku caabudayo islaamka wey waradiitu lakum lislaama diinan waatuu ilah subxaana wa tacaala waxaan idinka raali noqday islaamka inaad ka dhigataan cibaado soo ma jeedid waxaad ilaahay ku caabudaysaan islaamka inaad ka dhigataan wey maca dalik al muxuu yidhi waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu markaas w wa fi laakhirati min alkhaasiriin yacnii qofka raadiya islaamka waxaan ka ahayn cibaado ka raadiya ama diin ka raadiya ama hogaan ka raadiya falan yuqbala minhu waxba laga aqbali maayo wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin camalkii adduunka uu sameeyey ismoodsiinaya inuu allah ku caabudayo waxaasoo dhan baatil bay noqonayaanoo kuwa khasaaruu ka mid noqonaya sidaas wey kolka diinkayga islaamka wey bimacnaa waxaan ilaahay ku caabudaya subxaana wa tacaala rabbi subxaana wa tacaala igu addoonsaday oo aan ku caabudayo waa islaamka marka sidaas wey waa ka sidaasaad leedahay wey mal islaamu islaamku muxuu yahay islaam maxaa la yidhaahdaa waaba waan garanay rabbi islaamkaad ku caabudaysa laakiin naftiisa muxuu yahay islaamka nabi muxuu yahay wey maxaa la yidhaha islaam waa inaad barataa markaas yowey maanta in badan baa loo baahan yahay diinka barashadiisii waxa weeye anigu maanta waxaan soo aragnay keliya in lanooga bilaabi jiray cibaadadaba safiina laga bilaabi jiray oo salaada laga bilaabi jiray wey qofka tawxiidkiisa ma yaqaan waxuu rabbi ku caabudaya ma yaqaan waa waxyaalaha runtii aadka cuslaa wey marka islaam maxaa la yidhaahdaa wey huwa islaamku alistislaamu lilaahi ilaahay oo laysku dhiibo wey subxaana wa tacaala bitawxiidi keliyeelid laysugu dhiibo wey qofka markuu ilaahay subxaana wa tacaala isku dhiibaya daatadiisa oo dhan rabbi u hogaaminayo rabbi waa inuu ugu hogaansamaa keliyeelid ou rabbi ku keliyeelayo rabbinimadiisa ilaahnimadiisa magacyadiisa sifaadkiisa maaragtay asigoo ku kila yeelaya rabbi inuu ugu hogaansamo wey anu rabbiyan caabuda islaam baan ahay haddana maca daalika waxaan aaminsanahay ilaahay khayrkii in la bari karo la tala saaran karo la barakaysan karo la weynayn karo xoolaha loo qali karo la gargaar weydiisan karo ma soconayso wey ilaahay ma isku dhiibaysaa subxaana wa tacaala islaamni ma rabta ahaa allah isku dhiib adigoo keliyeelaya subxaana wa tacaala sidaas wey huwa islaamku waa alistislaamu lilaahi allah oo laysku dhiibo wey bitawxiidi keliyeelid laysugu dhiibo subxaana wa tacaala ilaahnimadiisa rabbinimadiisa magacyadiisa sifaadkiisa maaragtay oo lagu keliyeelayo wey iyo walinqiyaadu hogaansan wey lahu lilaahi bidaacati loogu hogaansamo ilaahay subxaana wa tacaala waxaa loogu hogaansamayaa daaco ogolaansho rabb subxaana wa tacala waxbuu ku faraya marka waxaas asigu ku faray aad samaynayso qalbigaagoo raali ka ah adigoo jecel oo ogol inaad gudato wey amarka ilahi subxaana wa tacaala aadan isu arkin nin la khasbaya iyo nin yacnii maaragtay loo awood sheegana inaad u arkin inaad isu aragto inaad tahay addoon la leeyahay oo rabbi subxaana wa tacaala iska leh oo meerna loo dirayo meelna laga celinayo waxa xaqabana loo ina isu aragto wey laakiin haddaa isu aragto camalka ilaahay subxaana wa tacaala ku faray sida salaadii oo kale ama yacnii soonkii oo waajibaadkii haddaa isu aragto nin yacnii la khasbay haddaa isu aragto camalkaas waa buraya markaasi wey sida munaafiqiinta oo kale wey munaafiqiintu waxay u arkeen yacnii islaamka wax uu farayo ama diinta ilaahay waxay farayso waxay u arkeen wax la khasbaya wey wax la dhibay u arkeen walidaalika ilahina waa sheegay subxaana wa tacaala al yidhi waida qaamuu ila asalaa markii salaada u kacayaan qaamu way kacayaan kusaala ayagoo wey wy ayagoo wehensanaya kacayaan soo ma jeedin bimacnaa ma aaminsana wey camalka ma aaminsana oo hogaankii rabbi ma hayaan afkay ka sheegtay islaamnimo muslimaan nahay bay yidhahdeen bis laakiin inay hoggaansamaan oo ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiis u hoggaansamaan oo cibaadadiis hogaansamaan waajibaadka hogaansamaan way ka fariisamar ma ogolow sooma jeedid ma ogolow taana ma soconayso wy walinqiyaadu lahu lilaahi ilaahi subxaana wa oo loogu hogaansamo biaacati ogolaansho loogu hogaansamo wey qofka asigoo ogol amarka ah ilaahi subxaana wa raali ka ah waa inuu hogaansa markaas wey jihaadka soo bax baa layidhi sooma jeedid farducayn wey bax baa layidhi markaasuu yani caguhu dhulka ku jiidaya ma ogolo sooma jeedid qalbigiisa raali kama ah wuxuu aaminsanya nin la khasbay oo kale inuu yahy taasoo kale nasiib daran wey camalka caynkaasoo kale ah qofka ilahay maka ajar siinaya subxaana wa tacaala marka saddexaad walbaraa'atu min ashirki wa ahli shirkigay ehelkiisa laga beri noqdo wey maxaa yeele wax kastoo islaamka lidku noqonaya in laga baraa qaato wey islaamka waxa lidkiisa waa shirki wey maxaa yeele allah oo loo hogaansamo keligiisa waxaa lid ku ah allah oo wax lala wadaajiya lidku ah marka shirkigaasi waa in laga biri noqda bara laga qaata iyo ehelka shirkigaa samaynayow matalan waxa la caabudaya haddii dhagxaan yihiin haddii geeda yihiin haddii owliye yihiin haddii ambiye yihiin haddii malaa'ig yihiin hadduu jin yahay horta in laga baraa'a qaato wey iyo kuwa caabudaya oo waxaasi barakaysanaya oo daba joogo ayagana laga beri noqdo wey oo la yidhahdo isma sheeganno sooma jeedid wax aan isku sheeganno haba yaraata ma jirta layidhahdo markaas oo faraha looga qaado wey sidaasaa loo baahan yahay wey laakiin anu muslim baan ahayo tawxiidka ilaah waa rumaysanahay ninkan asiga way naftiis maxaa iga jira aniga hadduu raw dhagax caabudo qabriha caabudo maxaa iga jira aniga waa iska walaalkayga wey waa iskala soconaya ma soconayso wey qofka marba haddiiba shirka uu la yimaado oo islaamka wax lid ku ah oo shirkiga ugu horeeyo hadduu la yimaado baraa laga qaadanaya nebi ibraahim baa ugu horeeye calayhi salaam aabbihiisa iyo tolkiisa iyo iyo waxay caabudiyeen intaba ayuu ka baraa qaatay ou yidhi adinka iyo waxaad caabudaysaanba beriyaan idinka haybir subxaana wa tacaala xaggiisa idinka beri noqday noqdaybar khalaas ila aladii fataranii rabbiga i abuurtay subxaana wa tacaala maahane waxaan aad caabudaysaan adinkaba khalaas isma sheegana buu kolka sidaasaa loo baahan yahay marka islaamku in sidaa loo fahmaa loo baahan yahay mooyaane islaam baan ahay iyo muslim baan ahay afka keli laga yidhaahdo haddana islaamka macnihiisa iyo waxu xumbaarsan yahayn aan la garanaynin taasi ma soconayso wy maa arkaanuhu arkaanu lislaami islaamka tiirashiisa waa maxay wy islaamka maadaama aasaaskii u noqday tiirasha u ku taagan waa maxay ilan guri marka aasaas la dhigo oo aasaaska la adkeeyo muxuu u baahan tiirar la taaga sooma tiirarka lagu taagaya waa maxay wey arkaanuhu khamsatun wey islaamka arkaantiisu shan wey wahiya iyadu shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah waa tiirka koobaad wey qirid la qiro an laa ilaaha ku xaq lagu caabudo inuusan suqnaanin ila allahu ilaahay waaxidka mooyaane iyo wa anna muxamadan rasuululah inuu oo la qiro kan koobaad wey wa iqaamu salaati salaadoo la ogo midka labaad wey wa iitaau zakaat zakad oo la bixiyo midka saddexaad wey wa rukniga saddexaad wey wa soomu ramadaana bisha ramadaan oo la soomo waa rukniga afaraad wey wa xaju lbeyti ay xiju lbeyti beytkii oo la xajiyo man ruux istidaaca awoodi kara ilayhi beytkaasi sabiilan xagga wadada awoodi kara waa ka asigana wey waa ruknigii shanaad wey shantaas tiirar ayaa islaamka tiirashiisu ay yihiin wey waa shanta tiirar ee islaamka adkaynaya wey sooma jeed shantan waxay ka kooban yihiin cibaado qowliya iyo badaniyo iyo maaliya intabay ka kooban markaas wey shahaadatu an laa ilaaha ila allah anna muxameda rasuulullah cibaado oo qowliyo wey qofka carabku ka odhanayaa isla markaas qalbigan waa ka rumaynayaa wey iqaamu salaa waa cibaado badaniyo wey badanka laga sameeya wey iitaau zaka waa cibaado maaliyo wey maalkaaga ku waajibaysaa wey soomu ramadaan waa cibaado badaniyo weeyaan oo addoonkii rabbigiisa keliya koc dhexaynayso xataa aan la ogaan karaynin samayntiisa wey wa xijulbeyti man istadaac ilayhi sabiilanna waxaa weeye waxa isugu jirta maaliya iyo badaniya maalna waad bixinaysaa badankaagana waa shaqaysiinaysaa markaa sidaas wey ilaa hanti baad bixinaysaa markaa sooma man istaaaca ilayhi sabiilan markuu fasirayay wuxuu ku fasiray azaadu waraacil ku fasira markaas antanba islaamka tiirashiisa ah sina looga tegi karin markaas maa maraatibu lislaami islaamka maraatibtiisu waa maxay wamaa hiya maxayna tahay wy maraatibu lislaami alaaatun wey islaamka maraatibtiisu waa saddex wa hiya iyadu alslaamu weeye kow waliimaanu weeye laba waalixsaanu weeye saddex saddexdaas wey maraatib ddiin waa la yidhahdaa wey waa maraatib ddiin diinka maraatibtiisii weeyaan maraatibta diinka allah lagu caabudayo saddexdan wey allah subxaana wa tacaala saddexdanaa lagu caabudaya islaamka ugu horeeyo wey waa qofka inuu hogaansamo weeyaan tiirashii shantad aan soo sheegnay qofka dhabnimo allah inuu ugu hogaansamo subxaana wa tacaala rumayn dhab ahna qalbiga ilaahay ugu rumeeya subxaana wa tacaala tiirashii lexda ahayd waa iimaanka markaas wey marka saddexaadna waa ixsaankii markaas wey oo ah allah subxaana wa tacaala inuu muraaqabaynayo addoonkan inuu yacni yaqiiniyo acmaashiisa oo dhan allah u baraxtiro tiro subxaana wa tacaala meel kaluusan la aadin wey mal iimaanu iimaanku muxuu yahay wy iimaan maxaa la yidhahda islaam waa soo baranay sooma iimaan maxaa la yidhahdaa wey al huwa iimaanku alictiqaadu ictiqaadin wey ama rumayn wey bilqalbi qalbiga laga rumeeyo iyo walqowlu yacni erey weye billisaani carabkana loogu hadlo iyo walcamalu camalfalo weye biljawaarixi xibnaha looga camalfalo markaas wey iimaanka ahlusunna yacni iimaanka waxay isku waafaqeen oo ay ku fasireen iimaanku saddexdaa inuu kulminayo kow ictiqaadun bilqalb qofka qalbiga inuu ka rumeeyo laa ilaaha ila allah aaniyan alqowlu billisaan carabkan uu ka sheego laa ilaaha ila allah waalcamalu biljawaarixi sidaasoo kalena xibnahana uga camal falo laa ilaaha ila allah waxay farayso oo ilaahay subxaana wa tacaala la caabudidiisa markaasi wey saddexdaana hadduu mid ka mid uu ka maqan yahay firqooyinka daaladu ku dhacaya ninka wey ninka saddexda mid ka maqan oo ilaahay baan ku rumaynayaa dhahaya matalan anigu carabkan ka dhahayaa soo ma jeedid wax kalena ku darsan maayo firqooyinka daaladuu gelaya ama qalbigan ka rumaynaya carabka ka dhihi maayo firqooyinka daaladuu gelaya ama qalbigan ka rumaynaya carabkan waan ka sheegayaa laakiin salaad iyo soon iyo jihaad iyo acmaal oo dhan wax ligu leeyahay ma jirto firqooyinka daaladuu gelaya waa sidaasyow nabigana caleyhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ummadiisa in dhowr iyo toddobaatan ama saddex iyo toddobaatan firqa ay noqonayaan saddex iyo toddobaatanka firqo laba iyo toddobaatan ka mid ah rasuulkuna ahlunnaar weeyaan hal unbaa badbaadaysa hasha badbaadaysana waa hasha aaminsan iimaanku saddexdan qaybood inuu ka koobay marka sidaas yowi maa arkaanu liimaani iimaanka arkaantiisu waa maxay wamaa cadaduhaa tiradiisana waa intee markaas yowi arkaan imaani i imaanka arkaantiisa w wahya ayadu aliimaanu bilah ilaha subxaana watacaala la rumeeyo allah subxaana watacaala rabbinimadiisa la rumeeyo ya ilaahnimadiisa la rumeeyo asmadiisa magacyadiisa lagu rumeeyo subxaana watacaala markaas w qodobka labaad aliimaanu bilmalaaikati malaaigta ilaahay oo la rumeeyo wy malaa'igtu inay addoommo ilaahay subxaana wa abuurtay oo ilaahay nuur ka abuuray subxaana wa oon u cabuuray cibaado keliya ayagu camiraad oo ay wax camiraan ma jirto waxba camiri maayeen ayagu adduunyadan ama arladan inay guri dhisaan oo ceelo qotaan iyo inay wax dhalaan iyo ilaahay uma abuurin subxaana wa tacaala keliya cibaado iyo ilaahay subxaana wa tacaala oo yacni maaragta haddaba acmaal u dirsaday oo acmaal u qabanaya intaas wey shaqadoodii wey subxaana wa wey waa malaa'igtana sidaan ognahay afarba ugu waaweyn soomaa jibriil iyo mikaa'iil iyo yacni israafiil iyo israa'iil iyo ayagaas ugu waaweyn marka sidaas yowi kolka malaa'igtaasi ku weliba ilaahay meel buu subxaana wa wakiil uga dhigayo ku weli meel buu ilaahay subxaana wa u dhiibo oo qabanayo wy kuwaa waxay qaabilsan yihiin waxyiga oo ambiyada ilaahay lasoo soo gaarsiinayey iyo maaragtay waxyaalaha khayrka arlada lasoo soo gaarsiiyo kuwa waxay qaabilsan yihiin yacni maaragtay nafta la afuufideeda canuga habeenka uu soo gaaro ku waxay qaabilsan yihiin yani maaragtay haddaba ruuxda la qaadideedii waa ka sidaas weeyaan iyo kuwa roobka qaabilsan kuwaba ilaahay subxaana wa tacaala meel buu qaabiliyey waa ka malaa'igta laftooda iska hadlahay maxay yidhaahdeen wamaa mina ilaa lahu maqaamu macluum bay yidhahdeen markaasi wey naga mid maaha axad malaa'igtayada ilaa wuxuu leeyahay maqaam la og yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala agtii laga og yahay oo haddee maaragtay laga taskiyey oo laga saafgareeyey ayuu ilaahay subxaana wa tacaala agtii ku leeyahay sidaas wey qodobka saddexaad aliimaanu bilkutubi kutubta oo la rumeeyo wey ilaahay subxaana wa tacaala arladan afar kutub ayuu u dejiyey towraad baa ugu horeeyey muuse waxaa ku xigay zabuur oo nebi daa'uud waxaa ku xigay injiilo nebi ciise waxaa ugu dembeeyey furqaan oo nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam allah ku soo dejiyey tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiiran ilaah subxaana wa tacala waatuu yidhi wy afartaa kutub labo waxay kulansadeen tawxiid iyo axkaam iyo wacdi iyo inta way kulansadeen waa kutubkii towraad ugu horeeyey iyo kan ugu dembeeyey furqaan ama labada dhexe zabuur iyo injiil ayagu keliya waxay ka koobnaayeen wacdi iyo waano iyo samarsiin ayay ka koobnaayeen bas intaasay ahaayeeno axkaam kuma qornayn walidaalika nebi muuse ambiyadii ka dambaysay reer banu israa'iil ilaa laga soo gaaro nebi ciise laga soo gaaro ambiyadaasoo dhan towraad buu wax ku xukumi jireen waa ka sidaasi wey yaa nabi daawud hata towraad wax ku xukumi jiray nebi ciise towraad wax ku xukumi jiri dhammaantood ambiyadaasoo dhan waxay ku xukumi jireen towraada waxa ku xukumi jireen markaasi wey amaa zabuur iyo maaragtay iyo magaciisii kale injiil ayagu wacdi unbaa ku qornaa iyo waano bal kitaabkan la leeyahay injiil wacdi iyo samarsiin baa ku qornaa xilli reer banu israa'iil aad u qalafsanaadeen oo qalbigood aad u adkaadayo dhibkood aad u batay ayaa nabi ciise ilaahay soo dirayo oo kitaabka injiil ku soo dejiyo wey injiil waxa ku yaalaa lagu leeyahay ninka haddii walaalkaaga dharbaaxa kugu dhufto hal dhaban kaga dhufto adigana waxaad tidhaahdaa walaalow bal dharbaaxada dhabanka waad ku dhufatay dhabanka kalena ku dardheh kan kalena ku dar saas saasdhe markaas macnaa samirka heerka la gaarsiinaya la tusinaya hadduu dharbax kugu dhufto dhabankan kugu dhufto waxaad tidhaahdaa kan kalena ku dar oo labadooda sin oo jinjin ka dhig sidaasoo kale markaas wey macnaa samarsiinta laga hadlayaa wey xoogaa waxaad moodaa yanii nasaarta nimanka nasaarta la yidhaahdo yani naxariistaasaa ilaahay subxaana wa ku abuurayo yani maaragta ay leeyihiin wey walidaalika waxaa la sheegaa haweenkan soorooyinka la yidhaahdo meelaha isbitaalada ka shaqeeya soomaalkan adigu oo dharka cadcad wato ilmaha meelaha lagu daaweeye joogo wey ah, wax isku muujinaya muujinayaan naxariista isku muujina markaad aragto siday ilmaha ula buudayaan ula tacaalayaan iyo daawadooda iyo canugiiman tagaya iyo ayagu aynan dhalin iyo waxaweye waxay isku muujinayaan naxariistaasi wey walow haddii mushrikiin ay noqdeenoo ciise ay caabudeen laakiin kitaabkoodaas injiil baa ilaaha subxaana wa wuxuu ku faray samarsiintaas iyo maaragtay haddaba ilaaha subxaana wa oo yacni maaragtay haddaba la caabudo waa kaa sidaas yowy aliimaanu birusul wey rususha oo la rumeeyo wey qodobka afaraad oo tiirka afaraad wey rususha ilaahi subxaana wa tacaala ilaa dhowr iyo labaatan ilaahi subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay rusushaasi wey min nuux laga soo bilaabo ilaa nebigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo gaaray markaa sidaasi wey qodobka shanaad aliimaanu bilyowmi alaakhiri maalinta aakhiroo la rumeeyo wey marka waxaa weeye aliimaanu bilyowmi alaakhiri maalinta aakhiro oo la rumeeyo wey adduunkan waa camal wey maalinta aakhirana xisaab baa dambays markaasi huwi marka aakhira maalinteeda waxa weeye waa maalintii qof waliba camalkiisa lagula xisaabtamayay khayr hadduu soo camalfalay shar hadduu soo camalfalay waa maalin dambaysa wey maalinta waxaa lagu sheegay maalintii dambaa lagu sheegay waa hal maalin qiyaamaha lagu sheegay o dhan waa hal maalin bas wey maalintaasa kuwan waxay la noqonaysaa konton kun sanay u noqonaysaa waa gaaladii mushrikiintii way ku adkaanaysaa wey muminiinta ahlu tawxiidkana maalintaas waxay noqonaysaa maa bayna aduhri waalcasr oo kale u noqonaysaa wey say ugu gaaban tahay wey waa maalinta qiyaamaha lagu waa hal maalin wey sooma jeedid kolka maalintaasi waxa dhici doono xisaabtanka iyo miisaanka iyo abaalmarinta addoommada ilaahay qof waliba waxuu asiga soo camalfashay janno iyo naar lagu abaalmarin doono kaa inaad rumayso wey qodobka lixaad aliimaanu bilqadari qadarka ood rumayso weyaan khayrihi qadarka khayrkiisa iyo washari shartiisa wey qadarka khayrka uu xumbaarsan yahay iyo shartu xumbaarsan inaad rumayso wey qadarka waxaa weeye qadaha ilaahay horay u xukumayo subxaana wa tacaala waxaa jirta koonkan maanta dhisan aad u jeedaan samadahan iyo ardooyinkan iyo makhluuqaadkan ku sugan dhammaantood isbedelada saacad kasta ay ku dhacayaan waad aragtay wey saacad kasto daqiiqad kasto ahawey adduunkan isbedel baa dhacaya daqiiqadii hadda saacadda aan fadhino isbedel baa dhacay waxbaa dhimanaya waxbaa dhalanaya waxbaa xanuunsanaya waxbaa caafimaadaya sooma jeedid macnaa sakan sakan wey sakankii waxbaa dhacaya sooma jeedid sakankiiba isbedel baa jiro isbedel isbedel baa jiro wey roob baa da'aya dhula abaarsanaya meel baa lagu baaba'aya meel baa lagu nabadbeda waa sidaasyo wey isbedelkaas yacnii oo koonkan sidaa u shaqaynayo ilaahay subxaana wa tacaala horay buu u qadaray waa qorshe ilaahay horay u qorsheeye wey subxaana wa tacaala soo ma jeedid qorshe ilaahay horay u qorsheeye wey subxaana wa tacaala qorshahaasi mana laga bedeli karo waxna laguma ziyaadin karo waxna lagama nusqaamin karo soo ma jeedid waa kaas sidaasyo wey maxaa yeelay calooshahoo ay habeenkii ahayd ayaa canugu waxaa loo qoray arsaaqda u cunayo ou cabayo ou guursanayo ou xeranayo wax weliba habeenkaasa loo qoray waxaa loo qoray ajashiisa waxaa loo qoray camalkiisa waxaa loo qoray janno iyo naar meesha u dhammaan doona wey waxaasoo dhan qoridda la qorayo ilaah inuu horay u qorsheeye wey subxaana wa tacaala hataa habeenkaas maa horay buu ilaah u qorshay iyadoona allah samadahan ardadan abuurin ka hor ayuu qorshahaasoo dhan ilaah deji subxaana wa tacaala marka adigu maanta socodka adduunyada aad socoto oo dhan waa qorshe wey qorshe ilaah subxaana wa tacaala somadi qorshaad ku socotaa wey waad guursatay waa qorshe ilaah hore kuu soo qoray subxaana wa tacaala waa caafimaaday qorshe ilaha kuusoo qor subxaana wa tacaala waa xanuunsatay qodax yar maanta haddii ku muddo waa qorshe ilahay hore kuusoo qor subxaana wa tacaala marka qadarka sidaas wey soo ma jeedid aliimaanu bilqadari qadarka oo la rumeeyo weeyaan khayrihi qadarka khayrkiisa wey iyo washari shartiisa wey khayrka waxaa loo jeedaa qadarka kun waa ku faraxdaa sooma kun waad ku murugootaa ya yani matalan waad xanuunsatay waad murugoonaysaa waad caafimaadda waad farxaysaa sooma beertii baa kaa baaqatay waad murugoonaysaa beertay baa ku baxda waad farxaysaa marka qadarka waxa weye khayrkiisa iyo shartiisaba inaad rumayso oo labadoodaba inaad ilaha subaana watacaala ad rumayso wy oo marka meesha maxaa ka dhalanaya haddii ilaahay subxaana wa waxaad ku faracdo ku siiyana inaad ugu shukriso alxamdulilah ilahay baa macsan rabbigii fadligaana siiyey raxmadaana siiyey caafimaadkana siiyey roobkana siiyey khayrkana siiyey barwaaqadana siiyey waa inaad ilahi ugu mahdo subxaana wa dhib baa yimid waxaad ku murugota ayaa yimid ood aragtay inaad samirta markaas wey wabashir saabiriin soo mana ayadii walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi waamaraat wabashir saabiriin u fiirsowy sooma jeedid kolka inaad samirta markaas waxaasoo dhan waa wuxuu ilahi hor u qorsheeye wey subxaana wa tacala markaasyow marka qadarkaasi qofka inuu rumeeyo wey khayrkiisa iyo shartiisa uu xumbaarsiya markaa sidaasyo wey marka lixdaasa waxaa lagu magacaabaya arkaanu liimaan qofka inuu rumeeyana ay waajib ku tahay wey haliliimaanu hubuutun iimaanka ma waxaa u sugnaatay suqnaasho may u sugnaatay iimaanku hal meel ma ku sugnaanaya yaa suqnaansho oo taagnaansho miya iimaanku u sugnaadayo wy la maya laysa liliimaani iimaanka uma sugnaanin hubuutun uma sugnaanin laakinahu iimaanku yaziidu wuu ziyaadaya biaacati wy wayanqusuuna nusqaamaya bilmacasid ku nusqaamaya waxaa weeye rumaynta ilaahay subxaana wa qof addoonkan uu rumeeyey camalkiisa iyo baraxtirida camalkan ilaahay u baraxtiray u saafi yeelayo hadba intuu gaarsiisan yahay ayaa iimaankiisana u ziyaadaya hadba intuu cibaadada ilaahay u dayacayo ou daciifsanayo ou ka tegayo iimaankiisoo nusqaamaya sidaasyo qofka dee macaasida ku badato waa aragtay dharka waa labiska aan wadan soo ma adigu haddii toban maalmood aan la dhaqin ama shan maalmood kadib aan la dhaqin waa wasakhoobaya haddii aad ku sii wadateen wasadu waa sidarsar markii dambe muxuu keenayaa wasaqda in sidii dhagax oo kale ku noqdo marada ku noqotay khalaas walidaalika macaasidana sidaasoo kale wey macaasida iyo fuxshada iyo fisqiga iyo cibaado la'aantu qalbigay madoobaynaysaa qofka qalbigiisa madoobaynaysaa wey haddii qalbigana rumayntana waa iimaankana waa qalbiga sooma qalbiga madoobaana waa madoobaana markii dambe waad daxlaysana markaas wey waad daxlaysana markaas wey sooma jeed waa meesha ilahi subxaana wa tacaala suurat lmutafifuuna uu nagu yidhi subxaana wa taala nogu sheeg markaas wey ya waa kaa weeyaan aladiina yukadibuuna biyowmi اddiin wmaa yukadibu bihi ila kulu muctadin asiim ida tutla calayhi aayaatuna qaala asaadirsamayn kalaa bal raana markaas wey ida tutla calayhim aayaatuna qaala asaadiru اlwaliin maxaa keenay kalla bal raana calaa quluubihim billah subxaana wa tacaala qalbigoodaa waxaa ku daxlaystay maa kaanuu yaksibuun macaasidii iyo shirkigii xumaantii ay kasbanayeen ayaa qalbigooda ku daxlaystay wey ku mirima waa daxlaystayba daclaysigu waxaa weye birta laba nooc wey midna yani mirirka xagga kore un weeyaano xagga gudaha waa fiican kaasoo kartomaasha dii la geeyo waa la kululaynaya waa la soofaynaya u ficnaana laakiin birta xagga gudaha marka ka daclaysato khalaas cari ciiday noqonaysaayo waa iska baduuqsamaysaa taas waxaa leehi daclaysi baliraan wey sooma jeedid kolka ilahi subxaana wa tacaala sidaasuu noo sheegaya haddaba wey kolka haddaba iimaanku wuu ziyaadayaa biaacati qofka intuu cibaada ilaahay badinay matalan shanta salaadood nin tukaday iyo keliya ku ekaaday iyo nin rawaatibtana ku dara isku mid maasooma ninka rawaatibta xoogaa iimaankiisu waa ziyaadaya ninka shanta salaad jamaaca ku tukaday rawaatibtana raaciyay haddana salaatuleyl usoo kacay asigana waa kasii ziyaadsanaya sooma haye ramadaankii soomay oo haddana sunooyinkii raacay maalmaha kale bilaha kale maasha allah haddana sii waday sii waday markii dambe aljihaadu fii sabiili illah safkii tegey iimaanka markii daba sii ziyaadaya soo ma jeedid ziyaadadiisana waxa ugu sii adag adoonka markuu safka isxaadiriy markaas aljihaadu fii sabiil illah asigoo tawxiidka ilaahay rumaysan allah dhabnimo u caabudayo waajibaadkii ilaalinayo markuu jihaadka safka u tago iimaanka markaasuu sii ziyaadaya weliba ziyaadadiis ay sii adkaanaysa markaas sidaasi wey kolka haddaba iimaanka uma sugnaanin thubuut laakinahu yaziiduhu ziyaadaya biaacati wayanqusu bilmacsiyati sidoo kale yani macsiyadana waa ku nusqaamaya ninka intuu macaasi munkar munkari fuxsha u daba joogo khalaas iimaankiis waa nusqaamayaa dadnimo iyo sharaf iyo cizi iyo toona ma yeelanaya sidaas yow mal ixsaanu ixsaanku muxuu yihi ixsaan maxaa la yidhaahdaa wey alixsaanu ixsaanku an tacbud allaha alle inaad caabudid wey kaannaka sidai adigoo taraahu arkaya oo kale ilaahay inaad u caabuddo sida adigoo u jeeda oo kale wey bimacnaa waajibaadka ilaahay gudashadiisii faraaisha ilaahay subxaana wa tacaala gudashadii waa inaad u gudataa allah subxaana wa tacaala adigoo u jeedo oo kale wey fa in lam takun tarahu adigu haddaadan u jeedin fainahu yaraaka asigaa kuu jeedo subxaana wa tacaala marka waxaad moodaa yani ixsaanku wuxuu ilaalinayaa acmaasha oo dhammaan acmaasha dhammaan ilaahay aan ku waajibayno bilaa ixsaan ma hirgelayaan salaad baad tukanaysaa ixsaanka lagama maarmo waad soomaysaa ixsaan lagama maarmo sadaqaad bixinaysaa zakaad bixinaysaa lagama maarmo xawd xajinaysa ixsaanka lama maarmo acmaash biriga samaynaysa ixsaanka lagama maarmo aljihaadu fii sabiililah baad aadaysaa ixsaanka lagama maarmo maxaa yeelay ixsaanku ilaahay subxaana wa tacaala muraaqabadiisii mar welib inaad qalbiga ku hayso wey oo camalka aad samaynayso ilaahay inuu kugu muraaqabaynayo kugu ilaalinayo inaad qalbiga ku hayso kolka aad ka ilaaliso status iyo fududaysi iyo dayacaad iyo camalka inaad ka ilaaliso micnaha sidaas wey hal lilxsaani arkaanun ixsaanku arkaan miyaa u sugnaata arkaan ma leeyahay laysa lahu arkaanun ixsaanku arkaan uma sugnaanin laysa lahu ay lilixsaani wy ixsaanku uma sugnaaninoo arkaanun uma sugnaanin wy laa laysa lahu ay lilixsaani ixsaanku uma sugnaanin arkaanun arkaan uma sugnaanin wainamaa lahu ixsaanku wuxuu leeyahay ruknun waaxidun hal rugni keliya ayuu leeyahay wahu ruknigaasuna kamaa dakarnaahu waa sidaan hadda soo sheegnay markaas wy maa macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah macnaheeda muxuu yahay waa kawn adigu laa ilaaha ila allah baad dhahday sowma ahaa waan dhahay laa ilaaha ila allah waayahaye laa ilaaha ila allah maxaad ula jeedaa ya laa ilaaha ila allah dhahdaye maxaad ula jeedaa ulajeedka laa ilaaha ila allah aad u dhahda maxay tahay ma waa iska dhahayla anigu muslim baanba ahaye ma soconayso wey waa inaad taqaana laa ilaaha ila allah ulajeedka keenay inaad dhahdo wey macnaha laa ilaaha ila allah macnaheedu laa macbuuda bixaqi wey ku xaq lagu caabudo ma sugnaanin ila allahu ilaahay waaxidka mooyane subxaana wa tacaala macnaha ku xaq lagu caabudo ma sugnaanin ilaa ilaahay mooyaane subxaana wa tacaala ilaahay uunba xaq lagu caabudaya maanta adduunkan waxaan ognahay wax badan baa la caabudayaa oo ilaahay khayrkiisamar dabbaa la caabudayaa geedaa la caabudayaa dhagxaana la caabudayaa qabuuraa la caabudayaa dad noolnool iyo dad dhintaya la caabudayaa xidigihii yacni qoraxdii dayixii waxyaalo badan baa la caabudaya ilahay subxaana wa tacala khayrkii wey haddaba laa macbuuda bixaqin ku xaq lagu caabudi karayaa ma sugnaanin ila allaahu ilahay waaxid subxaana wa tacaala allah keliya ayaa xaq lagu caabudaya sidaasi wey oo bimacnaa cibaado ilaahay keliya iskale subxaana wa tacaala baryo ilaahay keliya iskale huwi tala saarasho ilaahay keliya iskale huwi gowrac ilaahay keliya iskale huwi gargaar weydiisasho iyo kaalmo ilaahay keliya iskale huwi cabsi iyo rajo ilaahay keliya iska lahoo asiga uunbaa laga baqi asiga uunbaa raxmadiisa la rajaynaya sidaas wey wahaakada marka sidaas wey toobadkeen ilaahay uunbaa iskale subxaana wa asiga uunbaa loo toobadkeenay marka sidaas wey kolka laa macbuuda bixaqin ila allah macnaha laa ilaaha ila allah waa kaa sidaas wey qofka inuu sidaa u rumaysan yahay wey maa shuruudu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah shuruudeedu waa maxay sidaas wey laa ilaaha ila allah shuruud bay leedahay sooma ya shuruud bay leedahay wy bimacnaa laa ilaaha ila allah maxay ku ansaxaysaa wy qofka maxay ugu ansaxaysa shuruudda laa ilaaha ila allah ninkan yidhi oo muuqanayso asiga uga ansaxayso waa maxay wy shuruuduhaa sabcatun wey laa ilaaha ila allah shuruuddeeda qofka ku dhawaaqay ay uga ansaxayso toddoba wey sabcatun toddoba wey a'immada qaarkood sideeday gaarsiiyaan qaar hataa sagaal bay gaarsiiyan markaas wey wa hiya alyaqiinu kow horta inuu yaqiin ama dhabnimo u aaminsan yahay laa ilaha illa allah laa ilaaha ila allahda ou yidhi dhabnimo inuu aaminsan yahay dhabnimadaas waxay keenaysaa wax alla wixii laa ilaaha ila allah fartayn inuu fartoomo waxay ka inuu ka oo shirkiga uga horeeya wey qodobka labaad almaxabatu jeclaan wey laa ilaaha ila allah inuu jeclaado wey qofka sooma jeed iska dhahay kalamar waa inuu jeclaada laa ilaha illa allah naftiisa maalkiisa ehelkiisa waa inuu ka jeclaadaa laa ilaaha ila allah waxay ku fartay iyo naftaada waxay ku fartay yaad horumarinaysaa laa ilaaha ila allah waxay ku fartay waa inaad horumaraysaa awoy wahaakada yaa waalidkaaga ehelkaaga iyo waxaad u jeceshay adduunyadan laa ilaaha ila allah waa inaad ka hormarsaa markaasi wey almaxaba jacayl baa la rabaa laa ilaaha ila allah naftaada waa inaad u bixisaa maalkaaga waa inaad u bixisaa waktigaaga waa inaad u bixisaa laa ilaaha ila allah jacaylka saasoo ku imaanaya sidaas wy mooyaan anigu laa ilaaha ila allah waan dhahay keliya ma aha wy naftaada u bixi dhiiggaaga u hor laa ilaaha ila allah difaaceeda iyo la koryeelideeda markaas wy qodobka saddexaad asidqu run sheegid qofka laa ilaaha ila allah waa inuu ku run sheegaa dhabnimo ugu run sheegaa wy mooyaane afka soo baxay culays male lama rabo soo ma jeedtaas lama rabo wy afka soo baxa culaysma lama rabo bal waxaa la rabaa qofkan laa ilaaha ila allah inuu allah ugu run sheega dhabnimaa la rabaa soo ma jeedin man waan dhahay kel lama rabo maanta laa ilaha illa allah boqolaal baa dhahda wey maca daalika jidkeedan kuma socon laa ilaaha illa allah leeyahay safkii gaalada ku dhex jira balka war gaaladii oo cadowga ilaahay ahaa oo subxaana wa tacaala diintiisa ku soo duushay ay maanta biyaha u shubayaan waa soo ma jeedin ay soo horkacayaan laa ilaaha ila allah uu leeyahay wuxuu ku qanacsan yahay artikulada iyo demoqraadiyada gaalada ay soo dejiso uu aaminsan yahay laa ilaaha ila allah uu leeyahay wuxuu ku le xuranay anigu laa ilaha illana waa dhaha gawr xuran ah kuleeya diinta adduunka xor baa leeyahay xornimaa jirto nin walba xurra waa aamini karaa kule waa rumaysan karaa ninkiiraba gaalnima ha aamino ninkiiraba yani laa ilaaha ila allah ha aamino adduunka xor waayu aaminsan yahay maca daalika laa ilaaha ila allah u ma soconayso sooma jeedid laa ilaaha ila allah in allah loogu run sheego subxaana wa tacaala keligeeda inay adduunkan shaqaynayso caalamkan laa ilaaha ila allah keliya inay shaqaynayso qofkana aaminsa u rumaysan yahay oo laa ilaaha ila allah khayrkeed aan shaqayn karin gaalo waxay dejiyeen gaalora waxay dejiyeen inayn socon karin laa ilaaha ila allah keligeed ay shaqaynayso qof inuu aaminsan markaa sidaas wey qodobka afaraad oo ama shardiga afaraad al-ikhlaasu baraxtirid wey laa ilaaha ila allah in la baraxtiro ku dhawaaqideeda rumaynteeda aaminsanaanteeda acmaasheeda la qabashadeeda dhammaantood in allah loo baraxtiro baraxtirid maxaa ka imaanaya qofka ajarka iyo hawaabka allah inuu karaa subxaana wa tacaala soo ma jeedid ya maanta jihaadkaad aadaysaa jihaadkaasi marna qalbigaa yuusan gelin inaad dhaqaale ku hesho iyo inaad haniimo ku hesho iyo in jaga laguku siiyo iyo qalbigaaga gelinin haddii jaga lagu siiyo alfadaaka almarad alxamdulilah haniima la soo hel alxamdulilah laakiin bixidaada ha ku bixin waxaasoo dhan camalkaasina marna qalbigaa ha gelinin qalbigaa mar weliba liwajhi illaahi alkariim ha noqdo sidaas wey soomaikhlaaska waa sidaas wey camalka markaad qabanayso inaad u qabato ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisa wey laakiin wixii markaas ilaah izi kugu siiyo madaxtirma ha noqoto ama yani haniimo ha noqoto ama waxyaalo kale khayr ah wixii ilaahay kugu siiy kaas waa sharaf wey waa wax gaar ah wey laakiin adigu marna qalbiga yuusan noqonin waxaasoto oo dhan waa liwajhi illaahi alkariim waa inuu noqdaa markaas wey marka alikhlaas weeyaanu qodobka ama afarka shardiga afaraad ilaahay oo loo barax tiro weeyaan kelimadan laa ilaaha ila allah markaasi wey qodobka shanaad alcilmu wey barasho wey qofka laa ilaaha ila allah macnaheed inuu barto wey waajibaadkeed inuu barto wey shuruudeed inuu barto wey waxay farayso waxay ka reebayso intaba inuu barto wey si markaasi u noqdo nin ilaahay subxaana wa tacaala ku caabudaya aqoon cilmi ku caabudas u noqdo wey maxaa yeelay ilaahay jahli laguma caabudo maanta ummadda boqolkiiba sagaashan waa iska jeclaysteen ilaahay subxaana wa tacaala inay ku caabudaan jahli diinta ilahay barta laguma karay war tawxiidkiin barta laguma karay war waajibaadka rabbi idinka rabo barta ma lagu karay adduunyada afarlabaatankaasa la dhex fadhiya oo la dhex ordaya war khayrka kaala dhegaysamaya micnaha waxaa la iska jeclaysayba allah in jaahilnima lagu caabudo wey taas ma soconayso wey sooma jeedid maanta ummaddan inay ilaahay ka cabsato wey subxaana wa tacaala in ilaahay jaahilnima lagu caabudo maaha diinta ilahay in la barto wey sooma jeedid qofku waxuu ilaahay ku caabudo inuu yaqaano wey marka alcilmu weeyaan sooma jeed laa ilaaha ila allah qofka inuu barto wey fahmo macnaheeda waajibaadkeeda yani wax burinayo waa inuu barta laa ilaha illa allah waxbaa burinayo weysada waa burta laa ilaha illa allah ma buri suurtagal maaha wy weysada laa ilaha illa allah yaa horay laa ilaha illa allah horaysa wy weysada wax baa burinaya waa ogosha laa ilaha illa allah wax ma burinaya suurtagal maaha wy soo ma laa ilaha illa allah horays markaasi wy bal weysada haddii burto waaba laska soo weysiisana wax weyn maaha wy laakiin laa ilaaha illa allah oo burto acmaashaada oo dhan baa buraya sooma markaasi wy qodobka lexaad alinqiyaadu hogaansan wey laa ilaaha ila allah qofku inuu hogaansamaa waatan soo mar sooma alistislaamu lilahi bitawxiid waalqiyaadu lahu biaaca wey sooma jeed alinqiyaadu hogaansan wey qofka inuu u hogaansamo laa ilaaha ila allah waxay farayso wey weliba asigoo raalli ah waa inuu hogaansama oo faraxsan jecel waa inuu hogaansama markaa sidaas wey qodobka toddobaad alqabuulu aqbalaad wey laa ilaaha ila allah inuu aqbalo wey soma jeed inuu aqbal yani inuu wanaag ku aqbalo markaas yowi sooma jeedid waa ka markaas sidaasaad leedahay yowi maa arkaanu kalimati tawxiidi intaas markaan uga baxno toddobadii waxaa lagu daraa qodob sideedaad oon looga maarmin shuruudu laa ilaaha illa allah waxa weye qodobkaa sideedaad waxa weeyaan alkufru bimaa yucbadu min duuni illahi wy in laga kufriyo wax alla wixii ilaahay keyrkiisa la caabudayo oo dhan laga kufriyo wey weliba shardigan oo sideedaad culimmadu waxay leeyihiin toddobadaa shardi maba ka ansaxayso qofka ilaa laga helo shardigan sideedada laga helo wey shardigan sideedaad ilaa laga helo qofka alkufru bimaa yucbadu min duuni illah qofka toddobada hadda aan soo sheegnay si kastoo hadduu u aaminsan yahay laakiin uusan ka kufrinayn waxaan ilaahay kheyrkii la caabuda iska aaminsan yahay sida maanta kuwa gaaladu ololaynaya oo kale oo masaajidyadan salaadii ku tukanaya gaaladin ololaynaya sooma jeedin oo yacnii waxyaalaha dejiyeen dasaatiirtan baadilka ah iyo artikuladan iyo waxaan ayagu ay dejiyeen qodobadan waxaan ugu magacdareen yani beesha sharciga caalamiga ugu magacdareen waxaan u ololaynaya demoqraadiya ololaynaya maa daalika muslim baanahay dhahaya kuwaas muslim ma aha wey jeedid maxaa yeelay si kastoo qofka ilaahay u rumeeyo oo shuruudan ula yimaado alkufru bimaa yucbad min duuni illahi baa la iska raba soo jeed in laga kufriyo oo la inkiro oo laga hor yimaado oo la cadaawaysto wax alle wixii ilaahay khayrkii la caabudayo iyo wixii caabuday inta markaa sidaasi wey waayahay maa arkaanu kalimati tawxiidi kalimatu tawxiid arkaanteedu waa maxay kalimatu tawxiid arkaanteedu waa maxay wey arkaanuhaa inaani wey kalimatu tawxiid arkaanteeda laba wey wahumaa labadaas waxaa weeye annafyu iyo walibaat wey kelimadan tawxiidka laa ilaaha ila allah arkaanteeda labay ka koobantaa wey annafyu diidmo iyo walibaatu sugid labadaas wey diidmo iyo sugid labadaasi ka koobanta markaas wey maa acdamu maa amara allahu bihi maxaa ugu weyn ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu faray maa acdamu maa shay maxaa ugu weyn amara allaahu bihi ilahay subxaana wa tacala faray wey adduunkan ama ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa shay uu faray inay sameeyaan maxaa ugu weyn markaas ugu acdamu maa amara allahu bihi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu faray waxaa ugu weyn attawxiidu ayaa ugu weyn tawxiid ba ugu yeel tawxiid macnaha keliyeelid baa la yidhahda masdaru waxada yuwaxidu tawxiidan wey waxada wuu keliyeelay wey yuwaxidu wuu keliyeelaya tawxiidan keliyeelid wey ilaahay subxaana wa tacaala shaykan ugu weyn uu faray addoommadiisa attawxiidu keliyeelid wey ilaahay subxaana wa tacaala la keliyeelo ilaahnimadiisa rabbinimadiisa asmadiisa sifaatkiisa lagu keli yeelo subxaana wa tacaala ma tawxiidu tawxiid maxaa la yihahda waa kan asaabka ku kale soo ma jeedin tawxiid maxaa la yidhaahdaa wey waayahay waan garanaya allah subxaana wa tacaala waxa ugu weyn addoommadiisa u faray tawxiidka weeyaane tawxiidku muxuu yahay marka naftiisa wey huwa tawxiidku ifraadullaahi caza wajal ilaahay subxaana wa tacaala la kela yeelidiisa wey bimaa shay lagu kala yeelo yakhtasu bihi allah uu la gaar noqonayo min arubuubiyati rabbinimadana ka mid ah ilaahay baa la gaar noqday wluluhiyati ilaahnimada ka mid ah ilaahay baa la gaar noqdo la khaas noqday iyo wlsmaai wasifa iyo magacyada iyo sifaatka allah subxaana wa la keli noqday saddexdaas oo ilaahay lagu keli yeelo wey subxaana wa oo ilaahay kayrkii cidna lala wadaajinin rabbinimadiisa cibaadadiisa magacyadiisa sifaadkiisa cidna aan lala wadaajin markaasyowi oo ilaahay subxaana wa tacaala hadda keliya lagu caabudo towxiidka kaasa la yidhahdaa huwa tawxiidku ifraad ullaahi caza wajal allah subxaana wa tacaala la kala yeeridiisa weeyaan bimaa shay lagu kala yeelo yakhtasu bihi allah ula khaas noqday bihi maagaba oo min alrubuubiyati rabbinimadu ay ka mid tahay waaluluuhiyati ilaahnimada ka mid ah bimacnaa cibaadada loo jeedaaye iyo walasmaa'i magacyadii iyo wasifaati iyo sifaatka intaba markaas kam qisman litawxiidi tawxiidku imisu u qaybsamaya wamaa hiya maxayna yihiin wey imisuu tawxiidka u qaybsamayaa tawxiidka imisuu u qaybsamaya wamaa hiya maxayna yihiin wey litawxiidi aqsaamun alaaa tawxiidka waxa u sugnaatay saddex qismi litawxiidi tawxiidka waxa u sugnaatay aqsaamun qeybyaalo ayaa u sugnaatay alaaatun oo saddex saasaa loo fasiraya litawxiidi tawxiidka waxaa u sugnaatay aqsaamun ayaa u sugnaatay wy alaaatun oo saddex ah wahiya alaatadaasi tawxiid alrububiyati way kow tawxiid aluluhiyati way laba tawxiid alasmaa'i wasifaati way saddex rabbinimada ilaahay lagu kala yeelo ilaahnimadkiisa lagu keli yeelo magacyadiisa iyo sifaatkiisa maaragtay allah subxaana wa lagu keli yeelo saddexdaasa maaragtay tawxiidku qaybsamaya wey rabbi subxaana wa waxaa lagu keli yeelayaa rabbi inuu yahay kan keliya wax abuuray kan keliya wax maamulaya kan keliya wax milkiye koonkan inuu yahay horta taasaa la rumaynaya markaas marka labaad ah, manaa ilaahay lagu keli yeelaya marka labaad ilaahay waxaa lagu keli yeelayaa cibaado cibaado oo dhan asa lagu keliyeelaya subxaana wa yaa u fiirsan wey oo salaadii rabbi lagu keliyeelayaa soonkii baa lagu keliyeelayaa asaa lagu caabudaya keliya wey soonkii baa lagu caabudaya rabbi subxaana wa keligii xajkii zakadii jihaadkii intaba ilaahay keliya lagu caabudaya subxaana wa ilaahay subxaana wa tacaala waxa lagu keliyeelayaa cibaadadiisa sida baryadii ilaahay keliya la baryaya subxaana wa baryo allah iskale kaalmo weydiisasho gargaar weydiisasho tala saarasho gawricii ahni cabsidii rajihii toobadkeenkii ilaaha subxaana wa tacaala iskale subxaana wa asiga lagu caabudaya sidaas wey rabbi subxaana wa asiga keliya lagu keli yeelaya oo hayrkii lala wadaajin maayo wey qodobka saddexaad tawxiid alasmaa'i waasifaat wey yaa keliyeelidda ilaahay subxaana wa magacyadiisa iyo sifaatkiisa ma aragtay lagu keliyeelo kaa weeyaan haddaba wey ilaahay subxaana wa tacaala magacayuu leeyahay sida maalan allah oo kale wey lafduljalaalo wey cid kaleo ilaahay khayrka loogu magacdari karo wey arraxmaan oo kale wey ilahay subxana wa taala magacyadiise wey cid kaleo ilaahay khayrkeed loogu magacaabi karaa ma jirto wey wahaakada ilaahay subxaana wa tacaala sifaat buu leeyahay wey sifaatkiisii laguma tashbiihin karo lagumana tamhiilin karo sooma jeedid sifaatka makhluuqiisa wey ilahay subxana wa taala sifaat buu leeyahay sifaatkaasina asiga keli ku ah laguma miiaali karo laguma suuradayn karo sooma jeedid mana lagu loomana ekaysiin karo sifaatka makhluuqiisi wey maala istawa cala alcarshi oo kale wey ilaha subxaana wa tacaala carshigu ku kor noqdaalihi subxaana wa tacaala kornoqoshada ilaahay carshigiis ku kor noqday lama miisaalin karoo makhluuqa kornoqoshadiisa laguma miisaalin karo sooma jeeda sida qof bani aadam derbi korkiisa koray oo kale iyo geed korkiisa koray oo kale ilaahay kornoqoshadiisa looguma fasiri karo wey sooma jeedid sidaasoo kale loomana ekaysiin karo wey loomana ekaysiin karo wey subxaana wa tacaala maxaa yeele waa sifo ilaahay la gaar noqday kornoqoshadaasi wey kornoqoshadaasu waa sifo allah la kor noqday wey wahaakada waxaa ka mid a xadiidka nabig alai slam yanzilu rabbuna fii kulli leylatin soomayn rabbiga yagaa soo degaya habeenka saxaba kaso wey samaadunya ayuu kasoo dega samaadunya ayuu ilahay kusoo degaya subxaana wa tacaala soo degiddaas ilaahay subxaana wa tacaala samaadunya u degayo waa sifo ilaahay gaar u ah subxaana wa tacaala oo aan lagu tashbiihin karin lagu takyiifin karin lagu tamiilin karin sifaatka makhluuqa wey maalan qof derbi kasoo dega waa aragtay nin jaranjara kasoo dega ama baaru kasoo dega waad aragtay degidda ilaahay subxaana wa tacaala samaau dunya usoo degayo makhluuqiisa degidoodii oo kale laguma tamiilin karo wey mana low tashbiihin kar markaasi wey maxaa yeele waa sifo ilaahay gaar waa ah subxaana wa wey soo ma jeedid oo sideeda lagu rumaynayo waa haakada tawxiid alasmaa'i wasifaat ilahay subxaana wa tacaala in lagu keliyeelo magacyadiisa iyo sifaatkiisa lagu keliyeelo markaa sidaas wey wallah subxaana wa tacaala aclaa waaclam